رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين باب من أذن فهو يقيم وباب من أذن ruuxii aadaama fa huwa isaga ayaa yuqiimu aqimaya bimacnaa ruuxii aadaanka sameeya ayaa aqimaadana iska leh oo ruux kale laguma bedeli karo sidaas way macnuhu can ziyaad bn اlxaariثin الsudaa'iy qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam yaa akhaa sudaa'in ree sudaa walaalkoodow sudaagu waa qabiilo ka mida qabaa-isha reer yamaneed yaa akhaa sudaa'in ree sudaa walaalkoodow yacani ninkii ka dhashayow adin aadaan buu ku yidhi qaala wuxuu yidhi fa adantu markaasaan aadaamay wadaalika kaasina xiina wakhtigii bay ahayd adaa'a alfajru uu fajarku iftiimay markuu fajarku iftiimay ayay ahayd oo aan aadaamay qaala wuxuu uhi falamaa tawada'a markuu weysaystay rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam ayuu qaama istaagay ila salaati asalaati buu isu taagay fa araada wuxuu damcay markaa bilaalun bilaal baa wuxuu damcay an yuqiima inuu aqimo yacni inuu aqimaaddii isagu qaatuu damcayo fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi yuqiimu waxaa aqimaya akhuu sudaa-in ree sudaa walaalkood baa aqimaya yacni ninka ka dhashay maxaa yeelay fa inna man adana ruuxii aadaamay fa huwa isaga ayaa yuqiimu aqimaya ruuxii aadaanka lahaabaa aqinkana leh ee u daa ninkaas rawaahu alkhamsatu baa warisay ila annasaa-iya nasaa-i mooye walafduhu lafdigan hadda meesha inoo yaalan liaxmeda axmed buu u sugnaaday ayib <clears throat> xadiidku waa daciif leanna sanadkiisa waxaa ku jira cabdiraxmaan ibnu ziyaadin alifriiqi ninkii la dhihi jiray ee daciifka ahaa baa ku jira saas daraaddeed baa xadiidkan waxaa daciifiyey alimaamu tirmidi albaqawi iyo sheekh albani sidoo kale waxaa ishaaray inuu daciif yahay alimaamu albayhaqi calayhim alraxmatu jamiican xadiidkaasi waa daciif waxaadna deliishaday culimmada qaar ka mida oo qaba aadaanka ciddii aadaantay uma unbaa aqimidana iska leh oo cid kale laguma beddeli karo alimaamu alxaazimi wuxuu leeyahay waa laysku waafaqsan yahay inay bannaan tahay oo kii aadaamayna uu qimi karo ruux kalena uu qimi karo laakiin waxaa laysku khilaafsan yahay waxa weeye tee habboon ma inuu isagii aqima habboon mise ruux kalu inuu ku beddelaa habboon taas baa laga doodi buu leeyahay laakiin asalka inay bannaan tahay ayuu itifaaq soo guurinayaa ayib badankoodna wuxuu leeyahay laa farqa waalamru muttasac bay leeyihin wax dhiba ma leh arrintuna waa iska waasic waaye ayb wacan cabdillahi bni zayd annahu isagu uriya waxaa la tusay aladaanu aadaankii baa la tusay uu ku riyooday macnaha qaala wuxuu yidhi faji'tu waan imid ila nabiy nebigaan u imid sal alla alay wasalam fa ahbartuhu markaasaan u sheegay faqaala nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam alqihi aadaanka rid calaa bilaalin bilaal korkiisa ku rid yacni ku dultuura u yeedhi wey macnaha fa alqaytuhu markaasaan riday oon ku dultuuray aadaankii bilaal korkiisaan ku tuuro waan u yeedhiyey waan u meeriyey fa adana markaasuu aadaamay fa araada wuxuu doonay bilaal an yuqiima inuu aqimo markii aqimaaddii la gaadhayna isagaa damcay inuu aqimo maadaama uu aadaamay ayib faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ana aniga ayaa ra'aytu arkayoo ku riyooday anaa ku riyooday wa uriidu waxaan ana aniga ayaa ra'aytu arkayoo ku riyooday uriiddu waxaanan doonayaa an uqiima inaan aqimo haddaad aadaankii iga siisay oo aad iga siisay calashaani inuu iga codheri fa innahu andaa sawtan mink yacni anaa riyada lahaaye aqimaadda ha lay siiyo saasaan idhi weli haddii aadaankii layga qaaday aqimaadda iyadana ayaan laygaga darsan ayb qaala nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam faaqim marka aqin anta adugu aqin buu yidhi bas aqimkana qaado adugu qaado buu yidhi ayb fa aqaama wuu aqimay buu yidhi huwa isagu yani cabdullahi bnu zayd wa adana waxaa aadaamay bilaalun bilaal waa aadaamay yani aadaankana bilaal baa qaatay aqimaadana cabdullaahi ibnu zayd baa qaatay rawa waxaa wariyey axmed wa abu daawuud sanadkiisu xadiidkaa waa daciif ma sugna moxamed ibnu cabdillaah nin la yidhaahdo oo majhuula ku jiro oon la garanaynin sidoo kaleeto moxamed ibnu camrin waaqifi oo daciifa ah isagana ku jira bilitifaaq sanadkiisana idiraab baa ku jira isaga loo tiirinayo saas daraaddeed baa xaafid ibnu xajar raxmat ullahi ku tilmaamay dacfi xadiidka sheekh albaanina wuu daciifiyey ma sugna xadiidkaasina labada labada xadiid midka hore wuxuu ku tusayaa ruuxii aadaamay ruuxaan ahayn inuusan aqimi karin kan kalena wuxuu ku tusayaa sida cagsigeed oo kii aadaamay cidaan ahayn inuu aqimi karo labadooduba waa daciif labadooduba hadday daciif yihiin wax ku sugan mas'aladan oo xadiid marfuuca marka ma jiro waxaa loo noqonayaa marka waa midda ka keentay culimmada badankood inay yidhaahdaan yani fi lmri mutasac arrinta waxaa ku jira yani waasac baa ku jira way iska bannaan tahay ha ka doodeen ma sidanaa fadli badanoo fiican mise sidanaa fadli badanoo fiican waxaanse shaki ku jirin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waktigiisii iyo wakhtigii khulafaa' uraashidiin iyo sida badan ee caanka ah aadaanka waxa uun aqimi jiray salaadda waxaa aqimi jiray ruuxii aadamay uun sidaas daraaddeed taasaa u dhow inay mustaxab tahay ugu yaraan inay mustaxab tahay oy xoog badan tahay taasaa u dhow ayib amaa laazim in laga dhigo la laasimiyo oo la yidhaahdo inuu ruux kala aqimaayey waa waa waa waa bidco ama waa xaaraan ma gaadhsiisna heerka macnaha baabu alfasli bayna alaadaanayni bijalsa wuxuu baab u yahay alfaslu kala saarid bayna alaadaanayni aadaanka iyo aqimaadoo la kala saaro bijalsatin hal fadhi lagu kala saaro ayib bijalsa bimacnaa aadaneynka wuxuu ka wadaa aadaanka iyo aqimaadda markii la aadaamo inaan markaba aqimaadda lagu xijinin ee fadhi loo dhexaysiiyo ama waqti loo dhexaysiiyo sidaas way macnaha ayib can cabdiraxmaan ibni abi leyla qaala wuxuu uhi xadaanaa waxaan noo warramay asxaabunaa asxaabtannadii baa noo warramay asxaabunaa wuxuu ka wadaa cala araajix asxaabu rasuuli illah sal alla alay slam yani kama wado isagu waa taabici kabiira in badanoo saxaabada ka midana wuu la noolaado wuu soo gaadhay sidaasuuna ka wadaa sida riwaayaadka xadiiska qaar ka mida ku timid asxaabu rasuuli illah xadaanaa asxaabuna ana rasuula اllahi sal alla alay wasalam qaala inuu yidhi laqad acjabatnii waxaa i cajab gelisay oon aad ugu bogay weeye oon jeclaystay an takuuna inay ahaato salaatu lmuslimiina muslimiinta salaadoodu aw ilmu'miniina ama mu'miniinta salaadoodu waaxidatan hal mid inay ahaato ayaa i cajabgelisay bimacnaa salaadoodu inay mid noqoto isla tukadaan ooy jamaaco wada tukadaan taasaa i cajabgelisoon aada ugu bogoy macnaha wadakara alxadiida xadiidkiibuu sheegay xadiidkiibuu sheegay macnaheeda tatimadeedu waxa waaye xadiidku yani abu daawuud buu ku yaallaa wuxuu yidhi xataa laqad hamamtu an abuha rijaalan fi duuri yunaaduuna annaasa bixiini asalaa ilaa aan jeclaaday nabigu sal alay slam wuxuu yidhi ilaa aan hamiyey inaan rag eh, yani firdhiyo iyo ku baahiyoon u kala diro raggaasoo dadka ugu yeedhaya salaada wakhtigeeda wa xataa hamamtu an aamura rijaalan yaquumuuna cala alaataami yunaaduuna almuslimiina bixiini asalaa Ah, ilaa aan hamiyey oo aan damcay in aan rag diro oon amro inay magaalada meelaha taag taagtaagga ah taagagga iyo buurrimoodka iyo meelaha dhulka saraa intay fuulaan inay dadka ugu yeedhaan salaad oo ay ogeysiiyaan oo macnaha u dhawaaqaan ayaan hamiyey sidaas way macnaha marka wadakara alxadiida dhammaystirku waa ka xadiidka waxaa ku sugan fajaaa rajulu nin baa yimid oo min alansaari ree ansaareeda hadalkaa markuu nebigu yidhi waxaan jeclaystay geedisay salaada muslimiintu inay mid noqoto ilaa aan damcay rag sidaa inaan diro oo loo dhawaaqo dadka intaa markuu nebigu yidhi sal lay wasalam kadib fa jaa'a rajulu nin baa yimid oo min alansaari ree ansaareed faqaala markaasaa wuxu uhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahay innii anugu lammaa rajactu markaan laabtay oon gurigay ku noqday wey limaa ra'aytu waxaan arkay darti oo min ihtimaamika yani waxa weeyaan dadaalkaaga ah ihtimaamka iyo mudnaanta aad aadso yani salaada wada tukashadeeda iyo wakhtigeeda in dadka la ogeysiiye iyo markaan arkay darteed gurigaygiina aan u noqday ayaa ra'aytu waxaan arkay rajula nin ninkaasoo ka anna calayhi korkiisa aad mooddo inay korkiisa yihiin thawbayni laba maro akhdarayni oo cagaaran nin aad mooddo inuu qabo laba maro oo cagaaran ayaa ii yimid waay waa hurdu ugu imaanaya nebigu markuu hadalkaa jeediyey oo la kala hoyday oo ninkani seexday ayaa waxaa u yimid nin laba maro qaba labada marona cagaarany fa qaama markaasuu istaagay buu dhi ninkii ii yimid cala almasjidi masaajidka horkiisuu istaagay fa aadana markaasuu aadaamay uma kadibna qacadda waa fadhiistay qacdatan hal fadhiisi xoogaa buu yar fadhiistay uma kadibna qaama waa istaagay fa qaala markaa wuxuu yidhi milaha aadaankii mid la mida buu haddana yidhi ilaa laakiinse annahu isagu yaquulu wuxuu leeyahay qad qaamat isalaah buu leeyahay yacni waxoogaa buu yar fadhiistay fadhigii kadibna intuu kacay buu aadaankii mid la mida haddana ku celiyey laakiin wuxuu ku daray qad qaamat isalaa buu ka dambe ku daray saas maana uma qaama waa istaagay fa qaala wuxuu yidhi milahaa yacni tii hore mid la mid a oo dhawaaqii hore ama adaankii hore mid la mid ah. ilaa laakiinse annahu yaquulu wuxuu leeyahay oo ku siyaadiyey kan dambe qad qaamat asalaa wadakara alxadiida xadiidkiibuu sheegay xadiidku waa xadiis dheer rawa waxaa wariyay abu daawuud tamaamkiisiiyo dhammaystirkiisuna waxa weeye wuxuu yidhi walowlaa an yaquula annaasu laqultu innii kuntu yaqdaana hayra naa'imin haddaanan ka yaabaynin dadku inay wax yidhaahdaan oy hadlaan oy wax iga sheegaanna waxaan idin dhihi lahaa buu yidhi ninkaasi markuu ii imaanayey waaban soo jeedayoo ma hurdinba sida aan yacni waxa weye u hubo sidii ruux soo jeedoo kale ahaa wey macnaha ayib markaasaa rasuulku sal lla lay wuxuu yidhi markuu hadalkaa u sheegay ninku wuxuu yidhi laqad araaka allahu caza wajalla khayran ilaahay khayr buu ku tusay bu ah, khayr buu ku tusay marka waxa weeyaan waa riyadii aadaanka wey macnaha riyadii aadaanka uuna xadiiskii qayb ka mid ah xadiidkii cabdullaahi ibnu zayd iyo riyadiisi inuu yahayna waa u badan tahay taqriiban ayb xadiidkaasi waxaa saxiixiyey ibnu xasmi ibnu daqiiq alciid ibnu turkumani iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan waa xadiid sugan waay waxaana xadiidka loo deliishanayaa in la kala fasliyo la kala saaro aadaanka iyo aqimaadda oo aan muxuu ahaayey e, e, aan aan markaaba laysa saarin waqti loo dhexaysiiyo bay u baahan tahay ayb sidaana wuxuu ahaa hadyiga nebiga sal alay lay slam axaadiis fara badanna way ku soo aroortay marka la aadaamo waan soo marnay qaar ka mid a in wakhti la bixiyo wakhti dadku soo weysaystaan oo soo diyaar garoobaanoo markaa kadibna la aqimo ee laba ragcadood la tukado waa kaan soo marnay bayna kulli adaanayni salaat waa kaan soo marnay soo maayn a ah, wakhti baa ku jira marka hadiga iyo sunnada iyo dariiqada nebiga laga soo gaadhay sidaa weeye salawatu rabbi wasalaamu caleyh amaa aadaanka iyo aqimaadda in laysa saaro muxuu ahaayey sidaasi ma aha sunadii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh baabu nahyi reebidii buu baabu yahay can akhdi ljri ujuuro la qaato cala alaadaani aadaanka korkiisa lagu qaato aadaanka in lagu qaato ujuuro ama xoolo lagu qaato ama mushaar lagu qaato arrintaa iyada ah reebid layska reebo ayuu baabu yahay ayb iyo diidda laysu diido can cusmaan bn abi alcaas qaala wuxuu idhi aakhiru maa cahida ilaya wixii ugu dembeeyey ee igula dardaarmay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ee igula ballamay waxay ahayd an attakhida inaan samaysto mu'adinan mu'adin mid aadaama kaasoo laa ya'hudu aan qaadanaynin calaa aadaanihi aadaankiisa korkiisa ajran wax ujuura aan ku qaadanayn rawahu alhamsatu shantii baa warisa lafdiga abu daawuud iyo kayrkiisu waxa weeye waxaan idhi buuhi yaa rasuula allah ijcalnii imaama qawmii rasuulka ilaahay ow reerkayga aan ka dhashay imaam iiga dhig inaan tujiyaan rabaa reerkayga imaam iiga dhig markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slam anta imaamuhum waqtadi biadcafihim adaa imaam u ahe laakiin markaad tujinayso kooda ugu tabar daran ku dayo kaa wax ku sale salaadda dheeraynteediiy gaabinteediiy ka ugu tabardaran kaa qiyaastaada ku sale baa le ayib waqtadii biadcafihim waاtakhid muadina laa ya'hudu cala adaanihi ajran xadiidkaasi waa xadiid saxiixa wey waxaa saxiixiyey alimaamu tirmidi xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albani bal saxiix muslim buu ku yaallaa marka laga reebo qaybta ah waاtakhid mu'adinan laa ya'hudu ajran qaybtaas muslim kuma taalo laakiin xadiidka intiisa kale muslim baa soo saaray ayib xadiidka waxaa kaloo isagana sugay alimaam lmundiri waxaan dhihi lahaa alimaam ibnu mundir ibnu mundir baa isaguna xadiidka sugaya xadiidkani marka waa sugan yahay ayib xadiidkan yani ninkan la yidhaahdo eh, muxuu ahaayey cuhmaan abi abilcaas nebigu sal lla lay slam magaalada daa'if buu madax uga dhigay isagaa guddoomiye ka ahaa reerkaasuuna ka dhashay eh, reer bani haqiif oo daa'if deganaan jiray buu yuu ka dhashay marka reerka uu leeyahay imaam iiga dhig waa reerkuu ka dhasho reer bani haqiif waa daaif buuna nebigu u dhiibay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib xadiidka waxaa loo deliishaday oo a'immada qaarkood u deliishadeen in aynan bannaanayn in aadaanka lagu qaato wax muxuu ahaayey ujuura ah, ama in xoola lagu qaato ayib masaladaasi inay xaaraam tahay haddii uu shardiyaysto oo shardi lagaa maarmaana uu ka dhigo mu'adinku inay xaaraan tahay bannaanayn ayaa waxaa ku tegey alimaam abu xaniifa iyo hayrkii wuxuuna deliishanayaa xadiidkan waatakhid mu'adinan aw an attakhida mu'adinan laa ya'huda calaa adaaniha ajran taxriimkaasuu maray inay xaaraam tahay ayb xadiidka culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin sida imaamu tirmidi caleyh raxmat ullahi uu leeyahay ahlulcilmiga xadiidkanay ku camalfaleen buu leeyahy oo waxay kahdeen an ya'huda almu'adinu cala aladaani ajran waxayna jeclaysteen oo istixbaabsadeen mu'adinka dadka u aadaamaya inuu yahay mid aan ajir waxba ku qaadanayn macnaha inay mustaxab tahay qaadashaduna ay karaahiyo tahay oo aynan xaaraan gaadhsiisnaynna waxaa maray alimaamu shaafici iyo kayrkii ayaa maray culimmada qaar ka mida waxay kala qaadayaan haddii ruuxu waxa uu qaadanayo mu'adinku uu ka qaadanayo dadka uu aadaamayo oo dadka musalliinta ah shardigaa uu la galo waan idiin aadaami waxisiiya haddii aydaan waxisiinayninna idiin aadaami maayo oo dadku uu wax ka qaadanayo waa mas'alo haddii baytulmaalka iyo dawladda iyo bangigu wax siinayo ama wasaarad u xil saaran oo awqaaf iyo wasaara shu'uun islaamiya iyo dowladda xaggeeda wax ka imaanayo la siinayo way kala duwan tahay bay qaarna qabaan oo waxay leeyihiin marka yacni wixii laysku siiyo mas-uuliyaadka loo hayo ummadda buu markaa gelaya waxaa gelaya qaadigii waxaa gelaya madaxweynihii waxaa gelaya muxuu ahaay imaamkii waxaasoo dhan baa gelaya mas-uuliyaad caamay hayaan ee taxadiidka uu ka hadlayo waa markuu dadka wax ka qaadanayo Ah, saana culimmada qaar ka mid a ah ayaa tawjiiha noocaasa maraysa xadiid baa jira <clears throat> kale oo masalada ku arooray oo imaamu nasaa'i fi lkubra uu ku wariyey ibnu xibbaan fii saxiixihi min xadiidi abi maxduura oo uu leeyahay maxduura faalqaa calaya rasuulu llahi sal ly waslam aladaan faadantu buuhi nabiga aadaanka ii yeedhiyey markaasaan aadaamay buui uma acطaanii xiina qadaytu ta'diina suratan fiiha shayun min fida markaan aadaankii dhammeeyey ayuu nebigu wuxuu isiiyey kiishad ay fida ku jirto aadaankii markaan dhammeeyey buu lacag isiiyey macnaha ayib sidoo kale axmed baa soo saaray xadiidkaas waana xadiid saxiixa bituruqihi markii laysu geeyo <coughs> sidaas weeyaan macnaha eh, xadiidkaasay marka u deliishadeen qaarkood ay leeyihiin qaadashadu dhib ma leh masalada ishtiraadka ah oo inuu shardi ka dhigto haddaan laysiinayninna ma adaamayo haddii laysiinayana waan adaamay ishtiraadkaasaa culayska la imaanaya laakiin hadduusan la imaaninoo hadduusan shardigaa dhiganino uun ay noqoto uun uctiyo uun markaa la siinayo oo layska siinayo shartiyaysi aan ahayn laasimna aynan xaggiisa ka ahayn taa iyada a dhib male bay leeyahay xadiidkaasay marka deliishanayaan dood badan iyo ninqaash badanna waa ku jira xadiidka abuumaxduura khaasatan oo waxaa la leeyahay waxaa dhici karta siismada nebigu uu siiyey mu'allafadii qalbigiisa lasoo dumeeyey qalbigooda lasoo dumeeyey buu ka mid ahaay aadaanka inaan lagu siinin baa dhici karta ee uun qalbigiisa lasoo dumo ay muhiimaddu ahayd baa dhici karta ujeeddooyin kale loo siiyey masaladaasi marka waa masalo doodeedu ay dheer tahay wey maanaa shaki wuxuusan ku jirin inta la heli karo mu'adin wakhtigana ilaaliya isuna taaga mas-uuliyaddiisana ka soo baxa waxna aan ku qaadanin inta la heli karo inuu isagu habboon yahay ama haddii la waayo markaasi shaciiradu inay istaagto waa lagaa maarmaan si si muxuu ahaayey wixii ay ku istaagaysana in la maro waa lagaa maarmaan haddii dariiq kale la waayo wey macnaha masaladuna waa masale khilaafiyo in laysku khilaafo taasaa keenaysa macnaha ayb baabun fii man calayhi fawaa'it annahu yu'adinu wayuqiimu lilula wayuqiimu likulli salaatin bacdaha wuxuu baab u yahay fii man calayhi cidda korkiisa ay ahaatay fawaa'itu salaado tegey annahu isagu yu'adinu inuu u aadaamayo salaadahaa tegay wa yuqiimu inuu aqimayo liluulaa midda horena inuu u aqimayo oo wayuqiimu kadibna uu aqimayo likulli salaatin salaad kasta inuu u aqimayo oo bacdahaa midda hore ka dambaysa midda u horaysa salaad kastoo ka dambaysa inuu u aqimayo macnaheedu waxa weeye salaado badan baa kaa tegay dabcan waa kaan soo marnayo cudurdaar la'aan salaaduhu inay kaa tagaan sharcan maya laakiin salaado badan baa waxay kaaga tageen cudurdaar halmaan ama hurdo ama nooc khata ah oo maalan dahaaro la'aan baabaad ku tukatay adoo ismoodsiinaya inaad weyse qabto shantii salaadood markaad tukatay kadib ama ka badanba ama ka yarba ayaa waxaad xusuusatay inaadan weyse qabin waad soo celin dhammaantood dhammaantood dib baad usoo wada tukan ayib marka salaado fara badan baa ku saaran inaad tukatana waad rabtaa maxaad samaynaysaa way wuxuu leeyahay hal aadaan baa loo wada aadaami ta ugu horraysaa loo aqimi wixii intaa ka dambeeya salaadaha dambe oo dhan aqimaad unbay leeyihin ee aadaan ma ay laha sidaas oo dhan eh. iyo daliilkeeda way macanaa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu uhi carrasnaa waanu habeen degnay habeenka niskiisa dambe ayaanu nasiina u degnay maca rasuuli llahi sal alay slam rasuulka la jirankiisa falam nastayqid maanaan toosinoo maanaan baraarugin xataa alacat ishamsu ilaa qoraxdii soo baxday xadiiskaynu soo marnayo iyagoo socoto ah muxuu ahaaye habeenkii qayb dambe gelinkiisa dambe ay seexdeen bilaalna lagu yidhi aadaanka waxaan dhihi lahaa salaada waabarkeeda noo ilaali kadibna bilaal waxoogaa intuu tukaday uu is yidhi bal waxoogaa hasha hashaada ku yara tiirso hashiian fadhidu ku yara tiirsan kadibna hurdaa la tagtay ah, barqinkii iyagoo hurta qoraxdii unbaa uun kulaylkeedii qabatay xadiidka isagoo dheer baynu soo marnay soo ma falam nastayqid maanaan baraarugin xataa طalacat الshamsu ilaa qoraxdii soo baxday faqaala markaasaa wuxuu yidhi annabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam liya'khud ha qabto kullu rajulin nin kasta bira'si raaxilatihi raroydiisa iyo gaadiidka uu wato madaxiisa ha qabto waxaa laga wadaa bimacnaa hoggaanka qabta oo waynu dhaqaajinaynaa diyaargarooba rarkiinna saarta ee hoggaankana qabta waynu dhaqaajinaynaa way macnaha liya'khud kullu rajulin bira'si raaxilatihi hashiisa ama reerooydiisa madaxeeda ha qabto maxaa yeele fa inna haada kani manzilun waa boos oo xadara uu xadaranaa uu noosoo nagu soo xaadiray fiihi dhexdiisa ashayaanu shaydaan nagu soo xadiray waa meeshani waa meel shaydaan inoogu yimid deegaankan iyo manzilkani waa manzil shaydaan inoogu yimid meel la joogi kara maaha saas daraaddeed nin walba hashiisa iyo raaxiladiisa madaxa ha qabto ha dhaqaajiy wy manaa ina keena ayib qaala wuxu uhi fafacalnaa waan samaynay lafdi kale wuxuu leeyahay meesha uu hadda kani yidhi faina hada manzilun xadaranaa fiihi shayطaan lafdi kale wuxuu leeyahay taxawaluu min makaanikum aladii asaabatkum fiihi اlgafla meeshiinan halmaanku idinku asiibay ee salaaddu idinku dhaaftay meeshan ka wareega marka shaydaan baa soo xaadiray macnaheedu waxa weeye halmaankan dadka ku dhacay iyo hurdadan salaada ka tagsiisay shaydaan baa sabab u ah saasay isku waafaqaysaa marka hafladan shaydaan baa sabab u ah saas daraaddeed meeshan uu inagu helay inaga rara ayib qaala wuxu fa facalnaa waan samaynay uma kadibna dacaa wuxuu u yeedhay nebigu bilmaa'i biyihii buu u yeedhay fatawada'a wuu weysaystay uma kadibna sallaa wuxuu tukaday sajdatayni laba sujuudood laba ragcadood waay manaa waa labadii ragcadoodee ka horreeyey salaada subax ee sunnada ah uma kadibna uqiimat waxaa la aqimay alsalaatu salaaddii ayaa la aqimay uma uqiimat salaatu alghadaati minin qore waxaa la aqimay salaaddii subax ayaa markaa kadib la aqimay rawahu axmed baa wariyey wa muslim wanasaa'i rawa waxaa wariyey abu daawuud abu daawud baa wariyey walam yadkur mana uusan sheegin fiihi xadiidka muusan ku sheegin sajdatay alfajri fajarka labadiisa ragcadood isaguma sheegin abu daawuud riwaayadiisa kuma jirta labada ragcadood ee ka horreeya salaada subax wa qaala fiihi wuxuuna yidhi fa amara bilaalan buu amray fa adana wuu aadaamay wa aqaama wuu aqimay wa sallaa wuu tukaday nebigu sal lla wasalam ayib abu cawaana ayaa soo saaray fii saxiixihi sheekh albaanina wuxuu leey sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn yani waa qaybtan de abi daawuud ama qaybta hore dee muslim baaba wariyeyba xadiidkaasi waxaa loo keena meesha loo deliishanaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh salaado badan hadda ma salaado badan maaha waa hal salaad oo dhaaftay salaaddii markii ay dhaaftayna oo wakhtigeedii tegey waktigan dambe uu tukanayo wuu aadaamay wuuna u aqimay masaladaasi waa masaladaan horay usoo marnayo niqaashkeedu fuqahada dhexdeeda iyo culimmada uu ka dhex taagan yahoo ah aadaanka sidiisa ma salaadaa iska leh mise wakhtigaa iska leh haddii la yidhaahdo bimacnaa wakhtigaa iska leh haddii wakhtigii salaadu dhaafto la aadaami maayo wakhtigii aadaanku waa tegay haddiise la yidhaahdo aadaanka salaadaa iska leh xataa wakhtigii hadduu tago waa loo aadaami waana sida xadiidku ku tusaya wey macanaa saas weyaan ayib xadiidkaasi marka wuxuu kutusi hal salaad hal salaad buu ku tusi oo tagtay waa loo aadaamaya waana loo aqimaya bal wuxuu ku tusayaa xataa sunnadii raatibada ahayd ayada lafteeda in la qallaynayo waana soo marnay waan soo tilmaannay waana u tegi doonnaa insha allahu tacala ayib wacan abi cubaydata waxaa kaloo uu ku tusayaa waxaan soo marnay ruuxii salaad ka seexda ama halmaama falyusalliha idaa dakaraha markuu xusuusto ama hurdada ka kaca ha tukado hadday jirto yacni sabab qaahir ah oo keeni kara inaad wakhtigaas wax yar kadib dhigto sabab qaahira oo ku qasbaya hadduu jiro oo kallifaya wakhtigaa inaad kadib dhigto wax yar ayadana inay bannaan taha baa laga qaadanaya leanna nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh mar alla markuu hurdada ka kacayba meesha lafteedii kuma tukan gaadiidkii baa la rartay waa la dhaqaaqay waa laga yara durkay meel kalea lagu tukaday wakhti baa marka meeshaa galay soo ma waxaa keenay shaydaan baa meesha soo galay shaydaankaa laga guuraya marka ayb an abi cubaydata bni cabdillahi bn mascuudi can abiihi abi cabdillahi bn mascuud wuxuu ka warin ana almushrikiina gaaladii shaqaluu way mashquuliyeen rasuula llahi sal lay slam yowma alkhandaqi maalintii khandaq can arbaci salawaatin afar salaadood bay ka mashquuliyeen xataa dahaba ilaa uu tegay min alleyli habeenka xaggiisa maa shaa allah wuxuu alla doonay ilaa habeenkii qaar ka midaba tegay fa amara markaasuu nebigu amray bilaalan faadana markaasuu aadaamay uma kadibna aqaama waa aqimay fasallaa wuxuu nebigu tukaday aduhra duhurkiibuu tukaday uma kadibna aqaama waa aqimay fasallaa wuxuu tukaday alcasra casarkiibuu tukaday aadaan male markaa u fiirso uma kadibna aqaama waa aqimay fasallaa wuxuu tukaday almaqriba aadaan ma leh aqimaadun bay leedahay uma kadibna aqaama waa aqimay fasallaa wuxuu tukaday alcishaa cishay buu tukaday rawa waxaa wariyay axmed والنسائي والترمذي وقال وحو الترمذي ليس موسى نهان بإسنادي سند كيسا بأس وحدي بكم الشرو سند كيسو دم ماله والرجاس سند كواثقات إلا لكنسه أن أبا عبيدة لم يسمع موسى كمغلين من عبد الله عبد الله موسى كمغلين بمعنى أبو عبيدة آبيه عبد الله بن مسعود وحكم مغلين معنى هذا معايا أمريكا ومنقطع انقطاع باكوتشرة وسند كواكلا قوين ayb xadiidka marka dacfi baa ku jira sanadkiisaoo inqiaacaas uu tilmaamay alimaamu tirmidi ayaa sanadka ku jira laakiin waxaa soo waxaa u markhaati kacaya xadiidka abu saciid cinda anasaa'i bayhaqi axmedin iyo tayaalisi oo aan soo marnay sheekh albaanina uu yidhi sanadkiisu waa saxiix waana soo hormaray xadiidka abu saciidin khudri oo isaguna sheegayey inay nebiga sal lay slam salaado badan ka tageen sidaana uu u tukaday soo maynaan soo marin xadiidkaasaa marka u markhaati kacaya xadiidkuna xasan ku noqonaya macnaha ama uu saxiix ku noqonaya ayib way isxoojinayaan labada xadiid oo dacfiga sanadka waa ka kabanayaa xadiidku sidaas way macnaha muxuu tilmaamayaa way marka wuxuu tilmaamayaa in eh, salaado badan hadday kaa tagaan hal ka midee u horraysa unbaa aadaan kale inta kale aqimaad bay wada leeyihin waa la wada aqimaya macnaha sidaasina waa madhabka imaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo hayrkiiba macnaha ay qabaan culimo kale iyo isagaa qaba waana sida saxiixa wey macnaha ayib waxaan soo marnay oon soo sheegnay in axaadiista ku soo aroortay maalintii khandaq salaadaha nebiga laga mashquuliyey axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay casarka keliya qaarna waxaa soo arooray salaado ka badan qaar waxaa soo arooray afar salaadood culimmada qaarkood waxay bilaab waxay marka ay ay ay ay ay eh, isku waafajiyeen inay kala rajaxaan oo yidhaahdaan waxaa xoog badan xadiidka ka dhigaya inay salaadda casar un dhaaftay kadibna uu qoraxdu markay dhacday kadib tukaday qaarna waxay leeyihiin ma ahe tarjiixii aan la aadina waa lays waafajin karaa axaadiista see laysku waafajinayaa muddada khandaq nebiga la dul fadhiyey way dheerayd sal alla alay slam oo waxay ku dhoweyd dil bay ku dhoweyd muddadaa iyada ah wakhtiyo fara badan baa la mashquuliyey nebiga sal lla alay slam marka maalin salaadda casar keliya laga mashquuliyey maalinna salaado intaa ka badan baa laga mashquuliyey saxaabadu nin walba miduu goobjoog ahaa buu soo guuriyey marka wax iska hor imaanaya maba ahba waa xaalado kala gedisan sidaasay macnaha waana mar horena mar kalena waan soo sheegno soo tilmaana macnaha abwaabu sutrati alcawra waxaan u jeeda abwaabu satri alcawra dheh a cawrada asturkeedii abwaabteedii wa ayib meeshaan wuxuu ka gudagalay aadaankii hadduu soo dhammeeyey ayuu wuxuu bilaabay shuruuii salaada shuruuda salaada marka waxaa ka mid a cawrada inaad asturto oo markaad tukanayso cawradaadu ay asturanta ayaa shuruudda ka mid baabu wujuubi satrihaa cawrada asturkeeda waajibnimadeeda ayuu baabu baabaya cawrada in la asturo in ay sharti tahay waa madhabu jamaahiiri ahli اlcilmi wa ruux cawradiisu qaawan tahayna salaadiisu inayna asaxayni allaahuma inay dhar la'aan ku dhacdo ama aqoon la'aan hayso ama si kaleba ay tahay mooye sida xadiidkii wiilkii yaraaye <coughs> reer madiina tujin jiray ee marada yar gaaban qabay wiil yaroo ilmo yar buu ahaa maraduna kolba ay dabayshu ka qaadaysa way dhici kartaa marka walo waqti hore ay ahayd haddana wixii ay daruuro iyo duruufi keenta meesheeda wa laakiin asalku waxa weeyaan cawro qaawan salaadi ma asaxayso can bahzi bni xakiimin can abiihi can jaddii qaala wuxuu uhi qultu waxaana yaa rasuul allah rasuulka ilaahay cawraatunaa cawrooyinkanaga maa na'tii maxaanu la imaanaynaa minhaa xaggeeda wamaa nadaru maxaanse ka tegaynaa maxaanu la imaanaynaa maxaanse ka tegaynaa maxaan asturaynaa maxaanse daynaynaa wa ayib qaala nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam ixfad xifdi cawrataka cawradaada xifdi oo asturoo ilaali ilaa min zawjatika xaaskaaga mooye aw maa malakat yamiinuka ama midigtaadiya gacantaadu waxay hanatay mooye cid kasta ka ilaali way yacni ixfad ixfideh ixfid cawrataka min kulli axad waay cid walba cawradaada ka xifdi ilaa min zawjatika aw maa malakat yamiinuka ilaa xaaskaaga ama addoontaada mooye saas maanaa addoontaada bimacnaa waa addoonta aad leedahay xaaskaaga oo kale ka dhigan ayib qultu waxaan idhi buu idhi fa idaa goortii kaana uu ahaado alqawmu raggu bacduhum qaarkood fii bacdin qaarka kale ku dhex jiraan bal ka warran hadday raggu isdhex joogaan oo dadku isdhex joogaan bal ka warrantaa iyada ma qaawin karaa cawradeeda maxaan qaawin karaa qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam in istadacta haddaad kari karto anlaa yaraaha inuusan arkin axadun cidina inaysan arkin falaa yarayannahaa yuusan arkin cidina yaysan arkin falaa yarayannahaa axadkaasi yuusan arkin oo arkin saas way macanaa haddaad kari karto cidina inaysan cawradaada arkin saas ya oo cidna yaysan arkin qultu waxaan idhi faidaa goortii kaana uu ahaado axadunaa midkaya khaaliyan mid cidla ah hadduu cidlo yaho keligii meel joogo ama guri ku jiro ama bannaan joogo laakiin cidina ayna la joogin ka warantaa iyada qaala nebigu wuxu uhi sl ly slam faallaahu alle tabaaraka wa tacaala ayaa axaqu u xaqnimo badan oo cid walba ka mudan an yustaxyaa in laga xishoodo minhu xaggiisa ilaahay baa cid walba ka leh oo ka mudan in laga xishoodo rawahu lhamsatu shantii baa warisay ila nasaaiya mooye nasaa'i mooye eh xadiidkaasi mxuu ahay alimaam الnasaa-i laftiisu wuxuu ku soo saaray sunanka kuma soo saarin cishraة الnisa buu kusoo saaray xadiidkana waxaa mxuu ahaayey alimaam الbukhaari caleyh raxmat الlah saxiixiisuu ku keenay isagoo mucallaqoo majzuum ah isagoo jasmiyey xaakim baa sidoo kale saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay ibnu xajarna caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay sanadku ilaa bahzin laga gaadho waa saxiix saas daraaddeed bukhaari wuxuu jasmiyey yani waxa weeyaan ayuu bukhaari jasmiyey xadiidka waxaa kaloo saxiixiyey yani sheikh alalbani aleyh raxmatullah waa taxsiiniyey baan dhihi laha iyo tirmidi labaduba tirmidi iyo sheekh albanina way taxsiiniyeen waa xadiis sugan weya xadiidka xadiidkaasi fawaa'id badan buu leeyahy fawaa'idda uu leeyahy waxaa ka mid ah in uu aynan bannaanayn cawrada in aad faydo ama aad qaawiso ilaa daruuro ama xaajo mooye axadna inaad u faydo inaysan bannaanayn buu xadiisku tusayaa waana ijmaac waa la isla ogol yahay masaladaa iyada ayib waxaa kaloo yani wax weeyaan laga faa'iidaysanayaa in ninku xaaskiisa iyo addoontiisu ay cawradiisa arki karaan waalcaksu saxiix kadalika haweentu inay ninkeeda cawradiisa arki karto taas iyada ayadana inay bannaan tahay bay ku tusi waxaana xoojinaya axaadiistan soo marnay qabayska ku soo marno caaisha iyo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh way isla qabaysan jireen axaadiistaasi waxay daciifinaysaa oo meesha ka saaraysaa xadiiday caaisha leedahay nebiga sal lla alay slam weligay cawradiisa ma arkin isaguna tayda ma arkin wax jira maa xadiiskaasi saas way macanaha waa xadiid munkar ah sida sawaabkaa marka waxa weeye ninka dadka isqaba iyo ninka addoontiisa iyo cawrada way is arki karaan taa lama diidin oo xadiidkanaa ku tusayo ilaa min zawjatika aw maa malakat yamiinika yamiinuka macna kuwaasi waa bannaanta macna waa laga qaadanaya macna waxaa kaloo laga qaadanayaa waxaan in cidd aan ciddaa ahayn inaadan cawradaada tusi karin ama rag ha noqdo ragguna isma arki karaan dumarkuna isma arki karaan macnahaas mafhuumka xadiidka laga qaatayna xadiid abu saciidin alkhudri baa nas ku oo ku cad oo nabigu wuxu uhi sl ly slam laa yanduru alrajulu ilaa cawrati alrajul wala almar'atu ilaa cawrati almar'a ninku yuusan fiirinin ninka cawradiisa haweentuna yayna fiirinin haweenta cawradeeda ayb walaa yufdi alrajulu ila alrajuli fi thawbi alwaaxid ninku yuusan ninka kale jidhkiisa gaadhin hal mar intay isla huwadaan walaa tufdi almar'atu ila almar'ati fi thawbi alwaaxid haweentuna iyayna haweenta kale jidhkeeda gaadhin intay hal mar isla huwadaan xadiidka abu saciid waxaa soo saaray imaamu muslim iyo hayrkii ayib marka wuxuu ku tusayaa yaani wax weeyaan inaynan bannaanayn xataa kuwa isku jinsiga ah ragga isla ah ama dumarka isla ah, inay cawradooda fiiriyaan ma ay bannaana sidaasuu faa'idaynaya waxaana yaani wax weeyaan wuxuu xoojinayaa in istadacta anlaa yaraaha axadun falaa yarayannaha ama rag ha noqdo ama dumar ha noqde ayib waxaa kaloo xadiidka uu inoo faa'ideeyey iyadana xataa markaad cidladata oyna cidina kula joogin isqaawintu inaysan bannaanayn ah, biduuni iyadoon xaaji iyo daruuro keenaysa aysan jirin cidina ima aragto waan isqaawinayaa maya ah, waa lagula joogaayo allana tabaaraka watacaala kama qarsoonid malaa'igana waa kula joogta saas maanaa bal makhluuqaadku waa farabadan badan yihiin jin baa laga yaabaa laftooda meelaha inay ka dhow yihin marka waxaasoo dhan baa la diidayaa cawradaada cidinaysana alla ka xishood xishoodkaasaa la doonaya macnaha ayib waxaa laga soo reebayaa xaalado cawrada la faydi karo oo maalan ruuxu eh, markii maalan uu xaajo gudanayo eh, saxarada iyo kaadida iyo markuu xaajo gudanayo soon samaynaa soo marin ha xadiiskeeda waan soo marnay wuu isqaawin karaa waxaa ka mid a ah ninku markuu reerkiisa ama xaaskiisa u galmoonayo ayadana waa la mid e, waxaa la mida ah sidoo kale markuu qabaysanayo calaa khilaafin fiih khilaaf daciifaa ah ku jira iyadana uu isqaawin karaa e, waxaa kaleeto iyadana jidhka la qaawin karaa qaybihiisa cawrada ah e, haddii ay dantu ka maarmi weydo ama markhaati fur ama xaakin iyo xugum sharciya ruuxa lagu fulinayo ama dhakhtarnimo iyo caafimaad haddii looga maarmi waayo arrimaha noocaasi waa xaajo ama daruuray gaadhaysaa saas way macanaha jidhka taabashadiisi iyo cawrada qaawinteediiiyo waa waxyaalaha loo xarimay min baabi taxriimi alwasaa'il saas way macanaa lilxaaja loo xarimay wixii taxriimuulwasaa'il loo xarimayna markay xaaja timaaddo way bannaanaataa taabashada jidhka iyo fiirinta iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah oo waxaa loo loo xarimayaa min baabi saddi daraa'ico yani zinadiiba iyo xumaanta fuxshigaa lagaga hortegay sidaas daraaddeed xaaja markay timaaddo way bannaanaan laakiin alxaajatu aw aldaruuratu tuqadar biqadariha haddana qiyaasteeda waa inaan la dhaafinin markay baahi timaaddo way maana haddana baahidii baa sii kala darano maalan markii looga maarmi waayo jidhka in loo qaawiyo caafimaad dartii caafimaad dartii waa in cidda jinsigeeda marka hore la raadiyo haween hadday tahay waa in haweenay loo raadiyo haweenaydaasi haddana mid muslimada haddii la heli karo iyadaa la hormarinaya haweenay muslimada marka loo waayo haweenta muslimadda baa mid gaal ah loo raadinaya midda gaashaa marka loo waayo waxaa loo raadinayaa dhakhtar muslim ah oo nin ah meesha ugu dambaysa waxaa imaanaya dhakhtarka ninka ee gaalka meesha da innagana waabaan ugu hormarinaaba ilahay amarkii soo ma isagoon wax baahiya keenin baan ka duldhacayna oo inta ka horraysaba la heli karayo macnaha marka waa dacfi diiniya kutusaysa dacfi diiniya ayay kutusaysaa macnaha ayib marka tuqadar biqadariha waxa weeye haddii ee cawrada qaawinteedu qiyaasta ku filan wixii ka siyaasan maya maalan waxaa lagu yidhi markaad qabaysanayso waad isqaawin kartaa qabayskii baad dhammaysatay ama intaadan qabayskii bilaabin baa intaad maryihii iska dhigtay baad iska cadayanaysa adoo qaawan ma saxba maya wax daruuro hadda ku haysa ma jirto muxuu ahay waad qabayskii baad dhammaysatay markaad dhammaysatay kadib baad iska yaani waxa weye iska baashaalaysaa meeshii baafka dhexdiisa iska baashaalaysaa waadna qaawan tahay sax maaha sax maaha xataa waxaan sax ahayn markii aad is-ingejiso ama maryaha xidhanayso inaad marka hore aad funaanadda iyo shaatiga ku hormarto sax maa maxaa marka hore hormaraya waxaa hormaraya cawrada inta lagu asturayaa hormaraysa soo ma waxaasoo dhan bimacnaa waxa weeyaan wixii xaaje ama daruura ah tuqadar biqadarihaa qiyaasteeda lagama maarmaanka wixii ka siyaasan asalkii xurmaday ku noqonaysa asalkii xurmada ayay ku noqonaysa gabadha oo gacanta laga hayo oo loo baahnaa in intan la banneeyo ilaa garabka haddii la yidhahdo bannee war meesha meeshan gacanta qaybteeda horaa laga hayaa may may ilaa garabkaa loo baahan ya maya waxaan u bahanay luqunti iyo muxuu ahaaye inay shaf ka bannayso oo maxaa uga baahan tahay waa khalad saas way macanaha marka qiyaasta baahida waa inaan laga siyaadinin ayib baabu bayaani alcawrati cawradii caddaynteedu baabuu yahay wa xaddihaa iyo cawradda xaddeeda ah, maxaa cawraa maxaase cawran jidhka qaybtee cawra ah qaybteebaan saxawra ahayn xaddeeda saas way macnaha ayib can caliyin karama allahu wajhahu cali waxaa laga warin karama allahu wajhahu wejigiisa allaha karaameeye kelimadaa waan soo tacliiqinay qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa tubriz bannaanka ha u bixinin oo ha muujinin fakhidaka bawdadaada walaa tandur hana fiirinin ilaa fakhidi xayin ruux nool bawdadiisa ha fiirinin walaa mayitin iyo mid dhintay toona ruux mayd ah iyo ruux nool toonana bawdadiisa ha fiirin adiguna bawdadaada ha qaawin rawa waxaa wariyay abu daawuud wabnu maaja xadiidku waa daciif bal waa daciif jiddan baa la dhihi karaa sanadkiisa waxaa ku jira inqiaac waxaa kaloo ku jira nin la yidhahda camr bnu khaalidin alwasiti oo matruuk ah bal alimaam wakiic ibnu jaraax wuxuuba yidhi beenaal uu ahaa kadaab buu ahaa buui saas daraaddeed baa xadiidka sheekh albani caleyh raxmat fi lirwa wuxuu leeyahay daciifun jiddan matruukkaasaa ku jira ayb marka ma sugnaa ma sugnaa hadduuse sugnaan lahaa wuxuu tilmaami lahaa inay bawdadu cawro tahay baa loo deliishan lahaa laakiin xadiisku khaasatan dacfigiisu hadduu xoog badan yahay istidlaal ma galo wa can muxamed bni jaxshin can muxamed ibni cabdillaahi bni jaxshin qaala wuxu uhi marra waxaa maray rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu maray calaa macmarin macmar buu soo maray walxaal fakhidaahu labadiisa bawdo makshuufataani kuwa faydan ay yihiin kuwa la fayday ay yihiin isagoo labadiisa bawdo ay faydan yihiin ayuu soo maray fa qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam yaa macmaru macmarow hadi dabool fakhidayka labadaada bawdo maxaa yeelay fa ina alfakhidayni labada bawdo cawratun cawro waa labada bawdo waa cawraniyo yani bawdahaaga yani dabool buy rawa axmed baa wariyey wabukhaariyu bukhaarina waa wariyey fii taariikhihi buu ku wariyey alimaam buhaari wuxuu ku wariyey fii taariikhihi ayuu ku wariyey saxiixa kuma warinin ayib waxaa kaleeto oo isaga waxaan dhihi lahaa saxiixiisa laakiin taariikhii waa ku wariyey fii saxiixiina wuxuu ku wariyey isagoo mucallaqa a yacni looma tiriyo markaad leedahay bukhaari baa wariyey wixii mucallaqaad ee ku yimid waa inaad tansiisiso ood caddayso inuu mucallaq yahay saas maanaa leanna yani ka mid shardiga kitaabka asal kitaabna ka mid maaha ujeeddo kale leeyahy xadiidka waxaa kaloo soo saaray xaakim waana saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuu taxsiininayaa bishawaahidihi xadiistan soo socotee ka dambaysa ee isku macnaha yihiin yuu ku xoojinaya walow sanadkiisa maqaalbaha ku jiray وعن بن cabاasi رaضي الله عanهma عan النبي sl اه عليه وsم wuxuu ka warin qaala nbigu inuu yidhi alfkidu bawdadu cawraة cawro waay rawahu التirmidi baa wariya وأحmed wa lafduhu axmed lafdigiisu waxa weeye marra waxaa soo maray rasuululahi sala allahu alay wasalam calaa rajulin nin buu soo maray ninkaa wafakhiduhu ninkaasoo bawdadiisu khaarijatun ay tahay mid soo baxsan bawdadiisu ay soo baxsantaho marada ka soo baxsanta fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam qati daboolniyo fakhidaka bawdadaada maxaa yeele fa ina fakhida arajuli ninka bawdadiisu min cawratii cawradiisa ka mid tahay ayb sidoo kale bukhaari baa soo saaray xadiidkaas isagoo mucallaqa ayib waxaana soo saaray sidoo kale oo wariyey xaakim iyo bayhaqi sanadkiisana waxaa ku jira in la yidhaahdo abu yaxya alqataat oo waxaa ku jira layin lxadiid oo daciifa ah ku jira xadiidkuse dacfiga sanadkiisu ma adka ma darna sidaas daraaddeed axaadiista horuu xasan ku noqonaya oo u markhaati kacaya iyo kan ka dambeeya wacan jarhad alslami qaala wuxuu yidhi marra wuu maray rasuulu lahi sal ly waslam ayaa soo maray walxaal mara rasuululahi sal lay slam ayaa soo maray wacalaya burda mara calaya maydin qoray ah. mara waxaa soo maray rasuululahi sal lay waslam wa calaya walxaal calaya korkayga uu ahaaday ay ahaatay burdatun macawis ah, anoo maro hoose qaba ayuu nabigu sal lay slam soo maray walxaal qad inkashafa isagoo uu faydmay ay fakhidii bawdadaydu bawdadayduna ay faydantoo maradii ka faydantay faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam hati dabool fakhidaka bawdadaada oo marada ku dad maxaa yeele fa ina alfakhida bawdadu cawratun waa cawre rawa waxaa wariyey malik fi lmuwaطa wa axmed wa abu dawuud watirmidi wa qaala tirmidi wuxuu yihi xadiiun xasan xadiidku imaamu maalik wuxuu leeyahay sheekhani imaamu maalik muwaطa'iisa kumaanan kamaanan helin buu leeyahy laakiin riwaayaadka muwaa'a qaar ka mid ah baa xadiidku ku yaalla sida maalan riwaayat alqacnabi iyo riwaayatu abi muscab yacani macnuhu waxa weeye muwaطa maalik ardada ka warisay imaamu maalik kitaabkii isagoo hal kitaab ah bay haddana siyaadaad isla dheriyeen saas way macnaha riwaayat alqacnabi ibnu wahb iyo riwaayatu muxuu ahaay ninka la yidhaahdo muxuu ahaay ardada kale oo muscab iyo riwaayaadkaasi kitaabku siyaadaad bay kala wataan oo axaadiis baa ku taalla qaarkood aan kale ku oolin saas daraaddeed xadiidkani muwata'a ah waa ku yaallaa baa laleeyahy laakiin riwaayaadka qaarkood buu ku yaallaa qaarna mayna qorin saas way macanaha ayb axaadiistaasi saddexda ah waa xadiidka moxamed ibnu jaxsh ibni cabbaas iyo jarhad alaslami kaa hore cali isaga iska dhaaf warkiise axaadiistaasi ayay culimmada qaarkood isku xoojiyeen dhammaantoodna maqaal kama madhnaa mid walba hadal baa ku jira laakiin markii e, e, laysu geeyo way isxoojinayaan maxaa yeelay dacfigoodu e, shadiid ma aha saas daraaddeed way isxoojin karayaan waxaa saxiixiyey axaadiistaasoo isku xoojiyey alimaamu albayhaqi sidoo kale sheekh albani caleyh raxmatullah isaguna wuu isku xoojiyey sida irwaaga ku sugan alimaamu albukhaari laftiisa waxaa laga fahmayaa saxiixiisa sida uu u baabeeyey inuu axaadiistani agtiisa ka sugantah maxaa yeele wuxuu baabeeyey baabu maa yudkaru fi lfakid saasuu baabaysta wixii bawdada ku soo arooray oo la sheegay ayuu baab u yahay buuri markaasuu wuxuu yidhi waan u tegi don wuxuu yidhi wa ruwiya can ibni cabbaasin wa jarhad wa muxamed ibni jaxshin can الnabi sal ه lay alfakidu cawra cabdullahi bni cabbaas iyo jarhad iyo moxamed ibni jaxshi saddexdaba waxaa laga wariyey oy nebiga ka wariyeen inay bawdadu cawrata markaasaa wuxuu yidhi qaala anas xasana annabiyu can fakhidihi anasna waxaa laga warinayaa inuu nebigu bawdadiisa fayday wax soo socda xadiidka anasna intaa markuu yidhi bukhaari wuxuu yidhi waxadiidu anasin asnad waxadiidu jarhadin axwad xataa nakhruja min ikhtilaafihim buu xadiidka anas ee sheegaya inuu nebigu bawdadiisa fayday kaasaa xagga sanad ahaan xoog badan inuu nebigu bawdada fayday xadiidka ku tusaya ayaa sanad ahaan xoog badan xadiidka jarhad ee leh waa cawrana dadaalkaa ku jira si aan khilaafkooda uga baxno ixtiyaadka iyo dadaalku wuxuu ku jiraa xadiidka jarhad oo inaad bawdadaada ilaalisood xifdidood cawro ka dhigto sidaa dadaalkaa ku jira amaa min xayu alquwa waxaa xoog badan xadiidka anas baa xoog badan alimaam buhaari aleh ramat lla saasuu isu waafajiyey waxaa ka muuqata marka wa xadiiu jarhadin axwad xadiidku inuu agtiisa ka sugan yahay hadduusan agtiisa ka sugnayn maba deliishadeenba soo ma saas way manaa leanna waxaa la yidhaahdaa yani alistidlaalu farcu tasxiix baa la yidhahda saas way manaa xadiisku markuu sugan yahay agtaada unbaad deliishan karta hadduusan agtaada ka sugnayn maba deliishanaysidba de saas way manaa ayib walow in badan ay culimmada qaarkood khilaafaan qaacidada iyadaa macna xadiidka anasna wuu inoo soo socdaayo bukhaariyo muslim baa wariye waa inoo imaan doonaa macna laakiin alimaam albukhari caleyh raxmatullah xadiidka jarhad ee aynu hadda leenahay hadalkiisa waxaa ka muuqda inuu sugay taariikhdiisa wuu ku daciifiyey isagoo u cuskaday inuu mudarib yahay alidiraab fii isnaadihi buu u cuskaday oo taarikhda wuu ku daciifinaya macna ayb xadiistaasi marka waxaa deliishaday in badanoo culimmada ka mida oo qaba in uu yahay bawdadu inay cawrata waana madhab akar alculamaa waay culimmada badankood ayaa qaba cawra ninka bawdadiisu inay cawradiisa ka mid tahay ayib qaarna waxay leeyihiin cawradu waa uun saw'ataynka saw'ataynka waxaa la yidhaahdaa xagga dambe iyo xagga hore xubinka taranka iyo inta ku aadan iyo xagga dambe inta kaga aadan labadaasaa waxaa la isku dhahaa saw'atayn cawra waa uun intaasay dheheen <coughs> intaa wixii ka soo hadhay cawroba ma aha bay soo istaageen waana madhabka maalik iyo can axmed riwaaya ah sidaasay leeyihin oo qubulka iyo duburka unbaa cawro ah ahlu daahirkuna sidaasay qabaan axaadiista soo socotayna deliishan doonaan saas way macnaha ayb baabu man lam yara ciddaan arkin buu baab u yahay oo aynan la ahaanin ana alfakhidayni labada bawdo min alcawrati cawrada inay ka mid yihiin ciddii aan arrintaasi la qumanaanin ayuu baabu yahay oo wa qaala yidhi hiya cawradu assaw'ataani waa labada xunxun faqad oo keliya labada xunxun sheegidoodiiyo fiiradooduba ay fool xun tahay labadaas unbaa cawro ah waa xubinka taranka iyo dabada labada unbaa ah ciddii tidhi labadaa wixii ka soo hadhay oo bawdada iyo wixii kaleeta inayna cawro ahaynna ay la tahay ama ay la quman tahay waxay deliishadeen buu baabu yahay oo waataan hadda sheegaynayo waa madhabka imaamu maalik axmed fii riwaaya iyo daahiriyada saasay qabaan macnaha cawra waa uun labadaas maxay deliishadeen wa can caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama kaana wuxuu ahaa jaalisan mid fadhiya kaashifan oo fayday can fakhidihi bawdadiisa fayday wuu fadhiyey isagoo bawdadiisu faydanta fasta'dana waxaa idan dalbay nebigoo sidaa u fadhiya bawdaduna u faydan tahay ista'dana waxaa idan weydiistay abu bakrin inuu usoo galo idan weydiistay ayib kor buu ka yimi faadina lahu markaasuu nebigu u idmay sal lay slam waalxaal huwa nebigu calaa xaalihi sidiisii uu ku sugan yahay asagoo sidiisii oon isbedelinoo bawdadii u qaawan tahay ayuu abubakar soo gal ku yidhi oo u idmay uma kadibna ista'dana waxaa idan dalbay cumaru cumar baa idan dalbay haddana cumar baa issoo taagay idan weydiisanaya inuu soo galo faadina lahu nebigu waa u idmay sal lay slam wlxaal huwa nebigu calaa xaalihi xaalkiisii uu ku dul sugan yahay isagoo sidiisii oon isbedelin buu cumarna soo galay oo nebigu u idmay sal ly slam ayb uma markaa kadibna ista'dana waxaa idan dalbay cumaanu cumaan baa idan dalbay fa arkhaa markaasuu nebigu raariciyey calayhi korkiisa wuxuu ku raariciyey iyaabahu maradiisa maradii buu isku fidiyey oo bawdadii qaawanayd buu marada ku fidiyoo saaray falamaa qaamuu markay istaageen laba nin ma kama dadanin bawdada ninna markuu soo gelayo bawdada waa ka datay sidee waxu jiraan way marka ayib falammaa qaamuu markay istaageen oo tageen saddexdoodii ayaa qultu waxaan bay tihi haddaan caaisho ah yaa rasuul alla rasuulka ilaahayo ista'dana waxaa idan dalbay abu bakrin iyo wa cumaru cumar fa adinta markaasaad u idantay lahumaa labadooda wal anta walxaal anta adigu calaa xaalika sidaadii adigoo ah xaalkaagii adoo ku dul suganoo bawdadu ku qaawan tahay baad u idantay kuu galeen falamma ista'dana markuu idan dalbay cumaanu cumaan markuu idan dalbay arkhayta waad raaracisay oo waad sii daysay calayka korkaaga iyaabaka maradaadii baad ku sii daysay see waxuu jiraan wa muxuu cumaan labada nin kaga gadisanya xaaladan kale bedelan maxay tahy su-aashu saas fa qaala wuxu uhi sl lay slam yaa caaisha caaishay alaa astaxyi miyaanan ka xishoonayn min rajulin nin wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ina almalaa'ikata malaa'igtu latastaxyii ay ka xishoonayso minhu xaggiisa nin malaa'igta rabbiba ay ka xishooto seena uga xishoonayn bu yidhi caaisha yaani waxa weeyaan waa cumaan ah, cumaan ibn cafaan waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira nin la yidhahdo cubaydullahi ibnu sayaar baa ku jira oo majhuul ah sida uu leeyahay alimaam alxusayni waxaase soo saaray xadiidka taxaawi baa soo saaray fii mushkil alaahaar biisnaadin saxiix oo ninkaasi uu ka maqan yahay ninka majhuulka sanad saxiixa ku yimi xadiidka asalkiisuna fii saxiixi muslim buu ku yaalla laakiin saxiixu muslim markuu ku yaallo shaki buu ku yimi oo ah yacni kaashifan can fakhidayhi aw saaqayhi muslimka riwaayadaasaa ku timi nebigu sal lay slam markuu soo galay soo gelayeen raggani ma bawdadii labadiisa bawdaa qaawanaa mise labadiisa dhudhun baa qaawanaa riwaayada muslim shakigaasay ku timid laakiin riwaayada daxaawi fii mushkil اlaathaar baa caddaysayoo iyadu shakigii bixisayoo inay labada bawda ahayd caddaysay saas manaa ayb sidaana waxaa odhanaya muxuu ahaayey sheikh اlalbani aley raxmat ullah fi lirwa ayuu sidaa ku leeyay xadiidkaasi marka wuxuu waxaa deliishanaya culimmada qabta inaysan bawdadu cawro ahayn oo maxaa yeelay hadday cawro tahay nebigu wuxuu ka asturi lahaa bay leeyihiin abubakar iyo iyo cumar inuu cusmaan ka asturana waa mas'alo xikmad kale xambaarsan cawranimo meehee laakiin yani cillo kale iyo xikmad kale ku jirta oo taa nebigu caddeeya salawaatu rabbi waslamu caleyh saas way macnaha ayib leanna waxyaalaha ayagoo iska mubaaxaad oo iska bannaan ayaa dadka qaarna eh, ayna habboon in aad kula mucaamaloto dadka qaarna aad kula mucaamaloon karta ruux walba iyo mansiladiisa iyo kolba yani bay ku xidhanta saas way macnaha marka taasi waa mid kale amaa inay abubakar iyo cumar nebiga usoo galo isagoo bawdada u qaawan tahay waxay kutusaysaa beli inaysan cawro ahayn hadday cawro tahay nebigu waa qarin lahaa salawatu rabbi waslamu aleyh qolyahaasaa marka daliishanay aan soo sheegay warawaa wuxuu wariyey axmedu axmed wuxuu wariyey haadihi lqisata qisadan uu wariyey min xadiidi xafsata naxwa dalika kaa caaisha mid la mida xafsa binti cumar buu ka wariyey isaguna wa lafduhu lafdigiisuna waxa weeye dakhala waxaa soo galay calaya korkayga rasuululahi baa ii soo galay sal lay waslam daata yawmin maalin fa wadaca markaasuu dhigay thawbahu maradiisa bayna fakhidayhi labadiisa bowdo dhexdooda ayuu marada geliyey wa fiihi xadiidkaa waxaa ku sugan falama ista'dana cumaanu cumaan markuu idan dalbay oo uu soo gelayay ayuu tajallala wuu isku daday nebigu sal lay slam bithawbihi maradiisiibuu isku daday ah, maradiisiibuu jidhka huwiyey oo bowdadii saaray wey macna ayb xadiidkaasi markuu yahay min musnadi xafsa marka hore waa musnadu caaisha markan dambe axmed uu warinayana waa musnadu xafsa waxaa kaloo soo saaray alimaamu طaxaawi fii sharxi macaani اlaaahaar sidoo kale bayhaqi baa soo saaray sanadkiisana waxaa ku jira in la yidhaahdo cabdullaahi ibni abi saciidin almuzani oo majhuul ah sanadku marka waa daciif xadiidku laakiin waa sugan yahayo shawaahiddaas kaa hore caaisho ka horreeya iyo kan soo socda ayuu xadiidku ku sugnaanaya ama sanad ahaan waa daciif saas daraaddeed baa waxaa taxsiiniyey alimaamu alhaythami markuu u tiiriyey kadib axmed iyo tabaraani markuu u tiiriyey kadib oo u sheegay inay wariyeen ayuu yidhi xadiidku waa xadiid xasan ah xadiidku marka waa waxaa xoojinaya axaadiistaa kale ku macnaha marka nebigu sal lla ly bawdadiisu inay qaawanayd wey meesha laga deliishanayo wa can anasin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waalihi wasalam nebigu yowma khaybara maalintii khaybar xasara wuu fayday alizaara hoos guntigii can fakidihi bawdadiisuu ka fayday maalintii khaybar ee dagaalkii anigoo la saaran buu leeyahy ayuu nebigu sal alay lay wuu faydayoo bawdadiisu marada ka fayday xataa ilaa innii anigu la anduru aan fiirinayaba ilaa bayaadi fakhidihi bawdadiisa caddaanteeda ilaa aan fiiriyay buu macnaha ayuu maradii ka fayday ayb rawahu axmed baa wariyey wlbukhaariyu wa qaala wuxuu yidhi bukhaari xadiiu anasin asnad wa xadiiu jarhadin axwad hadalkaan sheegayna ah. xadiiu anasin oo kan ah hadda ina hor yaalla ah ayaa asnadu xagga sanadka ku xoog badan maxaa yeelay bukhaariya waxaa soo saaray eyrkii buhaari baa warinaya wa xadiiu jarhadin oo xadiidkii sheegaya bawdadu inay cawro tahay ayaa axwatu dadaal badan oo dadaalka yani dadaalku ku jira way dadaalku ku jiraa oo bimacnaa waxa weeyaan waay waxay soomaalidu yidhaahdaan walba khayr wax kuma yeele shar toghay haddaad bawdadaada taad cawro ka dhigto iska qarsato ma waxbaa ku soo gaadhi a ninkii qabay ninka ugu daran ee masaladan qabaay waa nin kale waa cawro hadday cawro tahay iyo haddayna cawro noqoninba adiga waa dadaashay dhanka dadaalka inaad xigto ayaa marka fiican khilaafkana ada ka baxdaba oo dankaaba iska qabsato khilaafkoodao dhanna ka baxda laakiin haddaad qabsato xadiidkan anase nebigu bawdaduu fayda bawdadana aad faydo xaqiiqaduna ay noqoto in laga xoog badan yahay cawro ay noqoto nin cawradiisu bannaantahay soo noqon maysa saas wey macanaha marka mar walba ixtiyaadka iyo dadaalka xaggeeda jir wey macanaha sidaasuu imam albukhari caleyh raxmat tilmaamaya axaadiistaasi marka qaarna sheegaysa nebiga bawdadiisaa qaawanayd laakiin cawro la fududeeyey waay iyo cawro la adkeeyey oo shareecadu arrinkeeda ay adkaysay cawrada la fududeeyey waa bawdada cawrada la adkeeyeyna waa saw'ataynka waa yacni xubinka taranka iyo wixii ku aadan oo xagga dambea taasi waa cawra muqallada cawradan la fududeeyeyna waa bawdada marka nebigu sal lla alay wasaslam midda uu banneeyey waxay ahayd cawrada mukhafafada taas marka yacani bannaynteedu kuma tusaysa inaysan cawro ahayn inaysan cawro ahayn kuma tusayso mujarad waxay faa'iidaynaysa uun bannaynteeda inuu nebigu banneeyey sal lla alay waslam unbay faa'ideen amaa cawranimada kama saaraysuu leeyahay ibnulqayim اlqayim raxmat ullah sidaasuu ku jamcinaya tahdiibu sunanka iyuu sidaa ku leeyahy macnaha wuxuuna leeyahay al-sheekh albani caleyh raxmatullah markuu irwaaga soo guuriyey hadalka ibnuqayim uu soo guuriyey wuxuu leeyahay waxaad mooddaa jamacaas ibnulqayim inuu bukhaarina ishaarayay markuu leeyahay xadiiu anasin asnad wa xadiiu jarhadin axwad jamaca noocaasa inuu ishaarayay baad mooddaa buu leey maanaa culimo kale si siyaabo kale iyaguna ku jamciyaan ah culimo kale siyaabo kale ku jamciyaan oo maalan imaamu nawowi caleh raxmatullah wuxuu leeyahay xadiidkan anas oo nebigu bawdadiisuu fayday ah wuxuu leeyahay ma ahayn inuu nebigu bawdada faydaya bawdadu way iska faydantay hawl buu nabigu ku jiray wayna iska faydantay ibni xajar baa masaladaa diidanoo ka daba tago wuxuu leeyahay xataa haddii la yidhahdo way iska faydantay iyo wuu fayday hadii la yidhahdo macnuhu isku meel buu imaanaya oo haddii uu faydmo cawrana uu ahaan lahaa nebiga sal lla alay slam waa la baraarujin lahaa soo ma <coughs> sida marar badan dhacday sida marar badanba dhacday shay intuu hamiyo in xagga rabbi laga baraarujiyo marka bawdadani xataa hadday iska qaawaansanto oo iyadu maradu ka faydanto isagu uusan samaynin looma daayana waa la baraarujin lahaa buuhi laba goraba marka waa isku midba ama isagu ha fayda ama ha faydanto wuxuu radinayaa marka alimaamu nawowi caleyh raxmat ullah ayuu radinayaa macnaha ayib adiga waxa weeye masaladu waa sida imaam imaamulbukhaari iyo keyrka ay ku tageene dadaalku wuxuu ku jiraa madhaba jamaahiiri ahlilcilmi oo ah inay bawdadu cawrata waxa laga hadlayana waa ragga dumar iyaga warkooda iska da ah, waxa laga hadlaya waa cawrada ninka ayb marka bawdadu waa cawro sawataynkana warkooda iska badaa baabu bayaani ana asurata wاlrukbata laysataa min alcawra wuxuu baabu yahay bayaan ana asura caddayn la caddeeyo ana asurata xudunta wاlrukbata iyo lowgu laysataa inaysan ahayn min alcawrati cawrada inaysan ka mid ahayn wuxuu baabu yahay in la caddeeyo xudunta lafahaanteeda iyo muxuu ahaayey lowgu inaysan cawro ahayn bimacnaa xuduudii ninka cawradiisa waay cawradiisu inay noqonaysay markaa noqonaysaa waxay markaa tahay inay cawradiisu tahay maa bayna asurati waarukba inta u dhaxaysa xudunta iyo iyo lowga xuduntu ma gelaysaa laf ahaanteedu lowguse laf ahaantiisa ma gelaya doodu waa taa ilan xadiistii horaan ku soo marnay bawdadu inay gelayso soo ma cala araajix maxaa soo hadhay marka waxaa soo hadhay markii kor laga aado saw-ataynka waa xuduntii hoos marka la aado oo bawdada la dhaafana waa lowgii ma gelayaan labadaasi marka cawrada mise ma gelayaan way macanaa ayb can abi muusa radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam nebigu kaana wuxuu aha qaacidan mid fadhiya fii makaanin meel dhexdeed meeshaasoo fiihi dhexdiisa maaun biyo ay yihiin fakashafa markaasuu nebigu fayday can rukbatayhi labadiisa low aw amase rukbatii ama lowgiisa midbaa mise labada low falamaa dakhala markuu galay cumaanu cumaan markuu galay hadaaha waa daboolay nebigu sal lay slam muxuu ahaaye lowgii rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey waxaa daliishanaya culimada qabta lowgu inuusan cawro ahayn wa can cumar ibni isxaaqin qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa maca alxasan ibni caliyin baan ahaa xasan ibni cali baan la jirankiisaan la socday falaqiyanaa waxaa nala kulmay abuu hurayrata nala kulmay faqaala markaasaa wuxuu yidhi abu hurayre arinii itus xasanow uqabbil aan dhunkade minka xaggaaga xayu meeshii ra'aytu aan arkay rasuula llahi sal ly slam yuqabilu isagoo kaa dhunkanaya xasanow nebigu meeshuu kaa dhunkaday baan rabaa inaan kaa dhunkade itus buu yidhi ilanxasan ibnu caliy nebiga wiilkiisii wa nebiga sal alay slam baa wuu ahaa gabadhiisii baadhashay ayib xasan ibn cali bin abi aalib faqaala markaa faqaala markaasuu wuxuu yidhi xasan biqamiisihi qamiiskiisii buu yidhi maxaa laga wadaa wuu yidhi yaani wuu fayday baa laga wadaa waan soo marnayo marar badan luqada carabiga ah qawlkaa la iطlaaqaa isagoo ficilka laga wado faqaala haakada ay facala haakada way manaa faqaala biqamiisihi qamiiskiisii buu markaa fayday ayb faqabala markaasuu dhunkaday abu hurayre suratahu xuduntiisuu dhunkaday ayb rawahu axmed baa wariyey wakadalika ibn xibaan iyo طabraani iyo bayhaqina way soo saareen sanadka xadiidkuna wuxuu ku wareegayaa cumayr ibnu isxaaqaasuu ku wareegaya waana nin daciifa wa maqbuul yuu leeyahay xaafidku fi taqriib wuxuuna ka wadaa cinda almutaabaca waila falayinu lxadiid marka waa daciif mutaabacana ma haysto xadiidkaasi marka ma sugna oo waa daciif waxaa ismoodsiiyey xadiidka oo saxiixiyey xaakim iyo dahabi maxaa yeelay ninkaas la yidhaahdo cumayr ibnu isxaaq oo kunyadiisa abu muxamed baa waxay u qaateen muxamed muxamedkiina markaasay moxamed ibnu siriin u qaateen sidaasay xadiidka ku saxiixiyeen xaakim iyo dahabi waana wahmi iyo ismoodsiise xadiidku waa daciif maxaa yeelay cumayr ibnu isxaaqan baa kunyadiisa abu muxamed la yidhahda abuudii baa marka intay meesha ka baxdayba muxamed la noqotay muxamedkiina moxamed ibnu isxaaq bay u qaateen saas way macanaha marka xadiiskaasi ma sugna xataa hadduu sugnaan lahaana wax daliila kuma jiro maxaa yeele waa ficlu abi hurayra abu hurayre baa dhunkaday xudunta xasan ibnu caliy abu hurayra ficilkiisuna daliil maaha laakiin waxaa la dhihi karaa oo de nebiga soo xudunta xasan ma dhunkan taana waxaa loogu jawaabayaa xasan xuduntiisa markuu nebigu dhunkanayay xasan ilmo yar buu ahaa soo ma ilmaha yarkaana xuduntoodiiyo jirkoodiiyo waa soo ma marka wax daliilaba xadiidkan kuma sugna xataa hadduu sugnaan laha xataa hadduu asixi laha yani waxba iska badaa waa daciif وعن cبد اللh بن cمر qال uhi صlaynaa waan tukanay mعa rasuل الlahi صl له rasuulka la jirankiisa almqرba baan tukanay farajaca waxaa laabtay man rajaca ciddii laabatay maqhribka markaan tukanay ayay dadkii qaar iska noqdeen guryahoodii bay aadeen wa caqaba waxaa la cidhbiyey salaadii man caqaba ciddii la cidhbisay salaaddii waxaa ka dabageeyey wax kale ciddii ka dabageysay tacqiibka waxaa la yidhaahdaa markaad shayga shayga ka dabageysaad caqaba la yidhahdaa halkanse waxaa laga wadaa markaad salaada tukato salaada gadaasheedana adkaar u fadhiisato salaad kale ka daba tukato ducaysato meesha aad ku sugto caqaba baa la yidhahda saas maanaa dadkii qaarna markii salaadda saa looga baxaba way yaacaan soo ma dadka qaarna way fadhiistaanoo meeshay ku sugaanoo adkaar kale iyo wax kale ay meesha la yimaadaan marka waa saas wey wa caqaba salaadda gadaasheedii waxaa duco iyo dikri iyo waxyaabo kale iyo salaad kale la cerhbiyey man caqaba ciddii la cerhbisay oo meeshii sii joogtay way macnaha ayib fa jaaa waxaa yimid rasuulullahi slam musrican xaal uu yahay mid degdegay dabcan rasuulku markaa inuu baxay baa ka muuqatay isagoo degdegayuu markaa yimid musrican isagoo degdegayo qad xafazahu uu riixayo qad xafazahu uu riixay annafasu neeftu ay riixday yani neeftaa riixayso uu neef tuurahayaa neef tuur yani ruux soo orday oo soo dhaqsooman qad xasara xaal uu fayday can rukbatayhi labadiisa lowna uu fayday ayuu nebigu soo noqday sal ly slam fa qaala wuxuu yidhi abshiruu bishaaraysta haadaa kani rabbukum rabbigiin wey qad fataxa wuu furay ama xaal uu furay baaban irid oo min abwaabi samaa samada iridaheeda ka mida ah. yubaahi wuxuu faanayaa bikum idinkuu idinku faanayaa samada iridaheeda mid ka midana idinkuna rabbi tabaaraka wa tacaala idinku faanaya oo wuxuu leey yaquul wuxuu leeyahay unduruu fiiriya ilaa cibaadayda fiiriya qad salluu way tukadeen fariidatan salaad waajibay tukadeen wa hum iyagu yantadiruuna waxay sugayaan ukhraa mid kalena way sugayaan ah, yacni inay salaad waajibtukadeen meeshiina ayna ka kicinoo tu kale ku sugayaan taasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala aada u jecel yahay a ah, waa midda nebigu sal alay slam uu tilmaamay fadalikum alribaat fadalikum alribaat furinta dagaalku ka socdo adiga oo yacni eh, tiknika iyo fardaha lagu dagaalamo o kale ka dhiganta waana nebigu sal ly slam waxyaabuu tilmaamay in ilaahay dembiga ku dhaafo waa u tegi doonaa intuu meesha fadhiyo o dhan in loo ducaynayo wahaa kada salaad isagoo ku jira ka dhiganta rawa waxaa wariyay xadiidka ibn maajah baa wariyey wakadalika axmed baa wariyey alimaam albuusirina wuxuu leeyahay yani e, rijaashiisu waa hiqaat sanadka sheekh albanina wuxuu leeyahay isnaaduhu saxiix calaa sharti muslim xadiid sidoo kale culimada qabta e, inuusan e, lowgu cawro ahayn maxaa yeelay nebigu markuu ku soo masaajidka ku hadhay eh, lowgiisu waa faydnaa hadduu cawre yahayna muusan faydeen wacan abi darda qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya cinda anabiyi sal lla lay slam nebiga agtiisaan fadhiyay id marala waxaa soo qaabilay abu bakrin abu bakar baa soo qaabilay aakhidan xaaluu yahay mid haysta biarafi hawbihi maradiisa xaaluu yahay mid haysta isagoo marada fiideeda haya xataa abdaa ilaa uu muujiyey oo daahiriyey can rukbatayhi labadiisa low ha maradii intuu faraqa qabtay uu guntanaa ayuu kor u soo fayday marka waxaa muuqda yani lawyihiisi baa muuqda ayuu nebigu wuxu uhi sl lay slam amaa saaxibakum amaa saaxibukum saaxiibkiin faqad haamara dood buu galay markuu saa usoo baxayba yaqaanay saxaabadiisa khaasatan aad buu u yaqaanaa saaxiibkii abubakar mulaaimkiisii bu ah markuu arkay inuu ninkani dood iyo muran galay markaasu wuxuu hi ama saaxibukum faqad haamara ninkani nin dood galay wey ah, fasallama markaasuu salaamay wadakara wuxuu sheegay alxadiia xadiidkiibuu sheegay yani murankii isagiiyo cumar dhex mari jiray wey xadiiskii aad garanaysaan rawa waxaa axmed baa wariyey walbukhaariyo bukhaari baa wariyey ayb wاlxujau minhu xadiidkan xaggee laga deliishanaya wاlxujau xujada iyo daliilka minhu xadiidkan laga deliishanaya waxa weeye annahu nebigu sal lay slam aqarahu wuxuu ku sugay oo uu ku qiray ninka la yidhaahdo abu bakr calaa kashfi rukbati lowgii faydidiisii buu ku sugay walam yunkirhu calayhi kumana inkirin soo ma abubakar oo lowgii faydan yahay ayaa sooma meesha war lowga astur oo marada siida ma dhihin soo ma a ah, wixii nebiga agtiisa lagu sameeyey uu ka ya waa sunnada qaar ka mida ah, waa sunnadii taqriiriga ahayd saan soo marnay macnaha in badan soo tilmaanay saas way macnaha xadiiskan iyo xadiis waxaa deliishanaya culimmada qaba lowgu cawra ma aha inuusan cawro ahayn culimmada deliishanaysaa qabta culimmada qabta ayaa deliishanaysa waxaana ka mid ah alimaamu shaafici iyo keyrkii waana sida saxiixa sida saxiixa weeyo lowgu cawro maaha ayib wixii uun lowga ka koreeya oo bawdo markaa noqonaya ayaa cawra ama lowga lafahaantiisu inuusan cawro ahayn baa daliil ahaan xoog badan <clears throat> wuxuusan sheekhu keenin oo uusan sooba aroorininba wax xadiidoo ku tusaya xuduntu inayn cawro ahayn iyo inay cawro tahay toona soo ma lowgii garanay laakiin tarjamadu maxay ahayd tarjamadu waxay ahayd bayaanu ana surata warugba soomaaya wayna sura daliilkii suradu awe ma uusan keenin waxaana ka muuqata wallahu aclam axaadiis ku soo aroortay way jirtaaye laakiin malaha ma sugna agtiisa kullina axaadiista kusoo aroortay hadal baa ku jira oo waa la isku haystaa sugnaanteeda manaa waxa u roon waxa u roon xadiid ay soo saareen abu daawuud iyo axmed iyo daara qudni min xadiidi cabdillahi bni camr ibni caas oo nabigu lehy sal lla alay slam maa bayna asurati waalrukbati cawra inta u dhaxaysa xudunta iyo lowga inta u udhaxaysaayo waa cawro xadiidkaas sheekh albani caleyh raxmat ullahi waa taxsiininaya lafdi kalena waa ku yimido ay abu daawuud iyo daar qudni soo saareenoo ida zawaja axadukum khaadimahu cabdahu aw ajiirahu falaa yandur ilaa maa bayna asurati wa fawqa arukba midkiin markuu u guuriyo ee adeegihiisa addoonkiisa ama shaqaalihiisa markuu u guuriyo yuusan fiirinin oo addoonka ka fiirinin ama khaadimka ka fiirinin inta u dhaxaysa xudunta ee inta ka hooseysa xudunta soo ma lowgana ka koraysa a marka waxay kutusaysaa xudunta lafahanteeda inaysan cawr ahayn xadiista hadda aan tilmaanay waa laysku haystaa ma sugantaha mise ma sugna waana midda keentay inuu taqriiban uu sheekhu taxaashi ka sameeyo <coughs> adiga warka murtidiisu waxa weeye xudunta laf ahaanteedu inay cawro tahay wax daliila looma hayo xudunta waxaa la mid a dhabarka meesha xudunta kaga aadanna xukumka xuduntuu qaadanaya wixii ka hooseeyana wuxuu qaadanayaa cawradii weeye cawradii xukunkeedii buu qaadanaya lowga markii la yidhina lowga meesha ku aadanoo xagasha ah ayaduna xukumka lowgay qaadanaya wixii xagasha ka koreeyana cawruu qaadanaya saas way masaladu marka marka madabka sidaasa ayaa daliil ahaan xoog badan oo lowga iyo xudunta laf ahaantooda inaysan cawro ahayn wixii xudunta ka korreeya inuusan cawro ahayn waa laysla ogolyay wixii lowga ka hooseeyana inuusan cawro ahayn waa laysla ogolyay waa raggaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlayno waa ragga dumar maaha dumar way soo socdaan iyaga ayib intaa waa laysla ogolyahay allahuma waxaan u tegi doonnaa salaada gooni ahaan ninku markuu tukanayo inuu tunka iyo garbaha wax saaro axaadiisteedaan u tegi doonnaa meeshaasaana kaga hadli doonaa oo imaam axmed iyo ragle baan u tegi doonnaa uu qaba keliya kuguma filla inaad uun intaad qaar qaarka dambe uun wax ka xidhato garbahaagoo bannaan inaad salaad tukato waa u tuki doonaa axaadiis baa kuso arortay taa iyada ayib middaasi taa iyadaa wey marka marka haddii sidaas la yidhaahdo salaaddiina way buraysaa ay noqoto dad aad u fara badan oo maanta dhallinyarada u badan oo salaawiishan faashanka la yidhaahdee kolba ay muxuu ahay si u dhigdhigaan oo gaaladu usoo samayso qaba dabaduna u qaawan tahay markay sujuudahayaan iyo markay rukuucayaan salaadoodu waa baatil soo ma a adiga xarragood baad islahayd laakiin xarrago salaadaadii burisay soo balaayo maaha a waa nooc yani iyo imtixaana waay masaajiddiina haysato qabsatayba a hadda ka horna waan baraarujinay keligii mehe xataa dadka ka dambeeyana way ku dambaabayaan oo salaadoodiibuu xataa waswaasinaya nin dabadu qaawan tahay oo kaa horeeya a xataa adiga laftaadii baa ku rafaadi soo maa marka masaladaasi waxay u baahan tahay in lagu baraarugo oo aan lagu khamaarin cibaadadaa weyn aan lagu khamaarin ayadoo si ahaanteedaba lebiska noocaas uusan sax ahayn oo gaalo ka soo jeedo tashabuh u yahay iyo daaco gaalada la adeecaya iyo qaabkay wax u dhigeen haddana maca dalika cibaadadii iyo salaaddii markuu wax yeelayo warkeeda meel iska dhig hada wabillahi tawfiiq w sal allahuma w cala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi wslem